العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله bab التwkiid wالتwkiid wahuwa ima lafdiy waa kii labaad weyan kani wtwkiidu iska sabra twkiidkii wey wahuwa twkiidku ima lafdiy lafdi inuu yahay naxو akhaaka akhaaka twkiidkii ayuu halkin ka gudagelaya bilwaawiba afsaxa bilwaawiba afsaxa oo la ihahdo twkiid twkiid la dha takiidna u banaanya takiidna u banaanya lakin ya afsaxa tawkiid ah, bacda tawkiidiha qur'ankay kuso aroortay wa huwa tawkiidkaas imaa lafdiyu mid lafdi loo nisbeeyey inuu yahay naxu akhaaka akhaaka ina man la akhaa lahu akhaaka ay ixfad akhaaka war walaasha walaalkaa ilaasho akhaaka walaalkaa ilaasho ina man laa akhaa lahu ka aan walaan lahayn ka saacin ila lhayja bigayri silaaxin isaga dhamaystiri doona akhaaka akhaaka aduu ka socda waa tawkiid lafdiya ataki ataki ataka ataka ya ataki weyana ataki ataki waxa kusoo gaadhay bu allaaxiquuna kuwii haleelayay ixbis ixbis joogso joogso ataki atakida weyan iyo ixbis ixbis ixbis ixbis tawkiidu jumla bijumla jumla jumla lagu adkeeyay iyada saxiix walala ta kalna waa taaka way tan u soconaa taa dambe waa jumla jumla lagu adkeeyey wanaxu laa laa abuuxu bixubi batna laa laa maya abuuxu muujin maayo bixubi batna gabadha batna la idhahdo waa jamiilulbatna ninkii loodhan jiray jamiil batna midba midba midbu ayuu la dhacsanaay moogta waayo inaha ahadat calaya mawaahiqan wa cuhuuda isaga dhamaystiri doone la la la la maya maya wey hawshaasi mid banaanka la keenaya maha walaysa kamid maaha minu tawkiidka dekan dekan aayadda quraanka kamid maaha wasafan safan labada aayadood kamid maha isaga sharaxaya sharax athani ka labaad min atawaabici tawaabicda xaaladu kamid yaha atawkiid wey wa yuqaalu waxaa laodhan ya fi tawkiidka ayadoo naqde atakiidu baa laodhan bilhamzi baa lagu odhan takiid wa biibdaaliha hamzada bedelideeda alifan alif lagu bedelo ayaa lagu odhan cala qiyaasi qiyaas naxw fasin oo kale ah, fas baa laodhan karaa wa rasin rasin iyo fasin soo saamahayn takiid waxaa la odhan karaa fas iyo ras saasuu noqonaya wa huwa tawkiidkii darbani waa laba qaybood lafdiyun mid lafdi loo nisbeeyey wa macnawiyin iyo mid nacmna loo nisbeeyey walkalaamu hadal alana hadda fi lafdiyi ka lafdiga ayuu ahaaday wa huwa lafdigu icaadatu lafdi lawali lafdiga hore waa in la soo celiyo bicayni cayntiisi lagu so lafdiga horema siduu aha lagu soo celinaya sawaan waxa mida kaana ahaaya isman ismi haya ismi ha ahaado ka qawli akaaka akaaka inama laa akhaa lahu ka saacin ila lhayja bigayri silaaxi akaaka akaaka waa min baabile aliqra waan soo dhiganay akaaka akaaka ay ixfad akaaka war walaalkaa ilaasho ina man laa akhaa lahu ka aan walaal waa sidii nin u soconaya ila lhayja dagaal bigayri silaaxin hub la-aan adigoon hub wadan ood rag afkasdarasin ka ya waa hawl soo ma waa saasoo kale bule war nin walaalka ku mitid oo ku dhabar adag buu leeyay wantisaaba akhaaka akhaaka nasboomideeda akhaakaga alawali ee hore biidmaari ah, ixfad buu ahaaday awilizam buu ahaaday iyo wanaxwimaa labadan wixii lamid a ila waa min baabi le aliqraa wixii la odhan jiray waayo wathanika labaadna tawkiidun lahu isagun baa lagu sii adkaynaya akhaakadoora ficil go-an baa lagu nisbiye oo calaa baabi liqraa weeyi oo ixfad ama ilzam ah akhaakada dambaynuu soconay waa tawkiid weeyi saxiix walala war kugu cadiyayla tahay aw ficlan ficil haya ka qawli faynaa ilaa aynaa najaau bibaklatin yataki yataki laaxiquuna axbis ixbis bui wuxuu yidhi faayna xaggee tegaysaa ilaa ayna xaggee ayay ahaaday ilaa ayna xaggee ayuu ahaaday annajaau degdeg muxuu ku qoraya annajatu annaja bu qoraya sooma annajaa waa degdeg hadduu saa idin qorayo annajatu hadday tani waa badbaadadii ayna xaggee tegaysaa ilaa ayna xaggee ayuu ahaaday annajaau degdeg bibaqlati baqasheeda lagu degdego ataakii waa kusoo gaahay ataakii waxa kusoo gaadhay allaaxiquuna kuwii haleelaya ixbis ixbis iska joogso si taaniya soca buu leeyay maxalusheedka maad garanaysa ataaki ataaki ixbis ixbista waa maxay waa tawkiidu jumlatin bijumla iyado wa taqdiiru lbeyti beytka qadaridiisu fa ayna tadhabu weeyi ilaa ayna najaatu bibalati weeyi fa xadafa waa xadfay alficla ficilkii waa xadfay ficilka alcaamila ku camal falayey fii ayna ku camal falayey aynada alaa weliyo hore wa karara ficla ficilkiina waa soo celceliyey walmafcuula iyo mafcuulka fii qawlii buu kusoo celceliyey ataaka ataaka ile labadoodi mafcuul bu haystaan walaaxiquunana faacilun buu biataaka u yahay alawali oo hore walaa faacila faacil lithani ka labaadu maaha lnahu shaacirku inamaa dukira waxa uuna loo sheegay litakiidi adkaynuma ataakada dambe loo sheegay haye h laa yusnad way qoray laa lyusnada ilaa shan shay in loo tiriyo looma soo sheegin waa min baabi tawkiidun waqiila me waxaa la yidhi inahu laaxiquunku faacilun buu u yahay bihima labadoodaba maa si wada jir ah wadalika arinkagaasi haabitun waa mid sugan lanahuma labadoodani lama taxada markay midoobeen lafdan xaggii lafdiga amacnan iyo xaggii macnaha nuzila waxaa la dejiyey manzilat kalimati waaxida kelmad keliya booskeed baa la dejiyey waqiila maya waxaa la yidhi inahumaa labadoodani tanaazaca waxay ku murmayaan qawlahu anlaaxiquuna u yihi shaacirku walow kaana hadii u ahaan kadalika sidaa oo tanaazuca lawaynu soo dhigane lazima waxaa laazimi lahaa an yudmara in loo idmaariyo fii axadihima midkood in wax loo idmaariyode fa kaana wuxuu ahaan lahaa yaquulu in la atawka atwka atwka in la dha oo kahore loo idmariyo faacil sooma ataaka laaxiquuna ka dambe ku camalfao calaa icmaali tani ka labaad in lagu camal siiyo wa ataaka atawka in la ydhaa calaa icmaali awal kahore in lagu camal siiyo de ila ataaka doora bila faacil markaane tii dambana sideedaa loo siiyey wa qawluhu shaacirka qowlkiisa ixbis ixbis yuu yihi takriirun waa soo celcelin liljumlati jumlada la soo celceliyey lianna damiira damiirka almustatir ee ku qarsoon fi lficli ficilka ku qarsooni fii quwati lmalfuudi bihi ka lagu dhawaaq unbuu la awoodiyay ka malfuudka lagu dhawaaqay unbuu la awoodiyay aw xarfan xarfa ayaa ka qowli shaaciri lalaa abuuxu bixubibatnata inaha akhadat calaya mawaahiqa wacuhuuda la la maya abuuxu muujin maayo bu yidhi bixubi batna gabadha batna la idhaahdo jacaylkeyga ma muujinayo waayo inahaa batni akhadad waxay iga qaaday calaya aniga dushayda mawaahiqan ballano la adkeeyey wacuhuuda iyo ballano kuwo la adkeeyey iyo iyo ballano kale iga qaaday oo hawsheeda marnaba inaan sheega ya suuragal maaha bu leeyay maxalushaadka maad garanaysaa la la la la wey walayse ka mid maaha min twkiid ismi ismiga twkiidisa qawluhu tacaala kala ida dukat lardu dekan dekan wajaa rabuka wlmalaku safan safan aayaddaasi kamid maaha qulnaa saasaan idhi guri sheekhu khilaafan mukhaalifiina xaalaan ku khilaafayno likaiirin in fara badan oo min anaxwiyiina naxwiyinta kamid a liannahu shaniye jaaa waxa ku yimiday fi tafsiri tafsiirka waxa ku yimiday ana macnaahu macnihiisu inuu yahay dekan bacda dekin idaa dukat ilardu dhulka marka la gilgilo dekan gilgilid dekan bacda dekin gilgilid kale dabadeed ah oo wajaa yimaado rabuka rabiga u yimaado wlmalaku malaaigtuna ay yimaadaan waa sha jinsiye ma garanaysa safan bacda safin wey saasaa tafsiirka kuso aroori wey wa ana daka burburinta kurida soo celceliye alayha arlada hata saarad ilaa ay noqotayba haban hobas mumbathan la firdhiyey wa ana macnaa safan safanna anahu shaniye tanazalu waxa soo degaysa malaaikatu kuli samain sama kasta malaa'igteeda soo degaysa fayastifuuna way safanayaan safan bay safanayaan oo bacda safin ah muxdiqiina xaalayin kuwa hareeraynaya bilinsi insiga waljini iyo jinka wa calaa hada arrinka haddii aan qabano falaysa maaha athani ka labaad fiihi qowlullahi xaaladu uu ku sugan yahay takiidan uma ah lilawalika hore bal bal iskaba dhaafe almuraadu ujeedada bihi qowlka looga jeedaa atakriiru waa soo celcelin kamaa yuqaalu sida loo yidhahdo calamtu waan baray alxisaaba waan baray baaban baaban xaala ay tahay baabbaab baan u barayda saasoo kale ma ka dhigan tahay marka dekan bacda dikri kolka ka mid maa bu le wkadalika saasoo kale laysa ka mid maaha min tawkiid jumlai qowl muadini muadinka qowlkiisa u leeyahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa juml allahu abarna soo juml maa tawkiid maa sheekho ya tawkiid juml maa qulnaa saasaan idhi buri sheekhu khilaafana mukhaalifina xaalan ku khilaafino libni jini ibni jini baan ku khilaafina liana thani ka labaado allahu akbarta lam yuta bihi loolama iman litaakiid awal loolama waa inshe waa la curinaya waa khabar ahaan iska wey lakin waa inshe bal iskaba dhaafe liinshaai takbiirin taani waa kaguyi takbiir labaad curinteed ba ee tawkiid hore la arkeenaya ma bikhilaafi qawlika qowlkaagaa khilaafsan qad qaamati salaatu qad qaamati salaatu jumladani waa khabariye iyado inshaaiyo loogama jeedo qad qaamati salaatu salaadii baa istaagtay bimacnaa salaaddii waktigeegii baa qad qaamati salaatu ma salaad kala ya ya tan waa tawkiid weyn waa tawkiid qad qaamati salaat sidoorun bay jumlada dambe adkeynaysa lakin allahu abar allahu abartu waa maay inshayhe ta horena juml iska mustaqil wey ta dambana juml iska mustaqil waa khabar bimacna inshaay wey taa hore kana khabar sidiis weyan bimana insha isaga kuma jiro qad qaamat salaatu qad qaamat salaatu fain aljumlata thaaniyatu jumlada labaad khabarun waa ka guud waa khabar khabarkoo jia bihi lala yimiday litaakiid alkhabari lawel khabarka hor u adkeynaya saw saxiix wala la markaa taasi yadu waa min baabi taakiid aljumla o macnawin ama macnawi wey wa huwa macnawigu binafsi naf buu ku sugnaaday ninka cabdiraxsuuk hareere eegaya kol haddee saacadda laga waa ka kace adkayso o macnawiyun wey wahuwa macnawiyu binafsi naf buu ku sugnaaday walcayni cayn ayuu ku sugnaaday muakharatan xaalo ay tahay mid ka dambaysa canhaa nafta xilima in ijtamacata haddii ay kulmaan naf iyo cayn caawanska dhamaynanay wayujmacaani waa la jamcinaya calaa afculin baa lagu jamcinaya maa hayr mufradi mufradka ayrkii ah, maa hayr mufradi markay yihin mufrad hayrkii markay yihiin afcul wbikullin buu ku sugnaaday kaa macnawigii liayri musanan musana ayrkii xaalada u ahaaday xilima inta jazaa hadii uu qaybsamo almuakadu kala adkaynaya binafsihi daatahaantiisa hadii u qaybsamayo aw bicaamilihi ama caamilkiisa hadii uu ku qaybsamayo wabikilaabuu ku sugnaaday wakiltaabuu ku sugnaaday insaxa waa hadii uu asaxayo wuquucumufradi mufrad inuu dhaco mawqicahu musanaha mawqiciisa oo wataxada u midoobo macna lmusnadi caamilka wayudafna alfaadan waa loo tiirinaya lidamiiri muakadi kala adkaynaya damiirkiisa wa biajmaca buu ku sugnaaday wa jamcaa buu ku sugnaaday wa jamcihima iyo ajmac iyo jamcaa jamcooga hayra mudaafati kuwa la idaafiya xaaladayin alfaadii tawkiidku ku tiriye waa nafyi cayn nafyi cayn haddii ay kulmaan yaa la dambaysiinaya buu ku yidhi cayntaa dambaysade ya weliba waxaa lagu jamciyaa buu ku yidhi afcul waa markayna adkaynayn maxay hayrulmufrad kulli ah, oo u sugnaatay liayri musan lakin ya lagu adkeeya waa wax juzooba siduu juzoobaya naf ahaantiisu shaygan u qaybsami karaa ama ma caamilka galay ayuu ku qaybsamaya kilaa iyo kiltaaba iyagana eh, lagu adkeeya wa lakin waa xilima waa inuu mufrad dhici karo barta musanaha musnadkana wuxuu ka jeeda caamilka lasoo tirinayana isku macno waa inu midoobo mid kale kuusiri ayo wuxuu ku yidhi alfaadu tawkiidka waxa la raaciya damiir muakadka u noqda la raaciya waxaa kalo lagu adkaya ajmac iyo jamca iyo jamcooga sharax annawc nooca thaniya labaad atakiid lmacnawiyi weey wa huwa tawkiidka macnawiyi bialfaadin alfaad buu ku sugnaaday alfaadaasoo maxsuuratin la xasriyey oo maxduuda minha alfaada waxaa a ah nafsu baa kamid a ah. walcaynu cayn ayaa kamid a ah. wahumaa labadoodani kainaani waxay u ahaadeen lirafci majaazi lirafci tawahumi majaazi bay u ahaadeen daati daatada laga kor yeelo taquul waxaad jaa zaydu zayd baa yimiday zayd baa yimid markaa tirado maxaa muxtamila in isagu yimiday iyo oo daatadiisiiya iyo in war soo diray iyo inuu warad soo qoray iyo waxaaso dha mina muxtamilayn waaas ka kor aadasa marka fayxtamil waa suuragala maju daati daatadiisi inay timiday wayxtamil waa kaloo suuragala maju khabari warkiisi inuu yimiday aw kitaabi ama qoraalkiisi inuu yimiday faidaa qulta markaa tirado nafsuhu markaa tirado irtafaca waxa kor noqday alixtimaal hani ixtimaalka labaad mana mesha ka bixin mar hadday tirado nafsuhu isagii baas keene lafisiyo cadcad baa yimida sheekhowe meesha warna kama im warqadu soo qorana ma iman isagii baaba jooga warku waa cadya sooma walaa budda waxaa lagama maarmaana min itisaalihima nafsi cayn ina la xidhiidsadaan bidamiirin damiir damiirkao caa'idun noqonaya cala lmuakadi kala adkaynaya walaka waxa kuu sugnaaday an tuakida inaad ku adkayso bikullin mid kastoo minhumaa labadooda ka mid a waxdaw xaalu yahay kelidii iyo wa an tajmaca inaad jamciso baynahumaa labadooda inaad kulmiso bishardi an tabdaa inaad ku bilowdo binafsi naf inaad ku bilowdo naftaad ku bilaabaysa fataqulu waxaad odhanaysaa jaa zaydun zayd baa yimiday nafsuhu daatadiisii caynuhu laftiisii wayamtanicu waxa mamnuuca jaa zaydun zayd baa yimiday caynuhu baa yimiday nafsuhu baa yimiday inaad caynta soo horeysiso nafta dibidhigta iyado waa mustaxiil wayajibu waxaa waajiba ifraadu nafsi nafti in mufrad laga dhigo walcayn iyo caynti in mufrad laga dhigo maca almufradi marka mufrad lagu adkaynayo iyo wa jamcuhumaa baa waajiba in la jamciyo calaa wasni afcilin lagu jamciyo maca taniyati waljamci masaniya jamcna way adkayan sooma marka afcul baa lagu jamcinaya lakin mufrad meesha haduu yaalo nafsi sideedun baa lagu deenaya cayntana sideedun baa lagu deenaya taqul waxaad ohanaysaa jaa waxa imdaa zaydani baa yimiday anfusuhubaaya baa yimiday acyunuhumaa baa yimiday wazayduna baa yimiday anfusuhum acyunuhum walhindaatu baa yimiday anfusuhuna iyo acyunuhuna wa minhaa alfaadi waxaa kamida kullun baa kamida lirafci ixtimaali iraadati lkhusuusi khusuus doonidii suuragelkeed kor qaadideed xaalada ay u ahaatay bilafdi lcumuumi cumuum lafdigiina lagu kor qaado taquul waxaad odhanaysaa jaa waxaa yimida alqowmu qowmkii baa yimiday fayaxtamil waxa suuragal jaa alqowm kolkaa tirada ka hor waxa suuragal inay wada yimaadeen waxa kaloo suuragala inu bacdi yimid sooma ja waxa yimid alqowm baa yimid fayaxtamil waxa suuragala majuu jamiicim dhammaantood inay yimaadeen wayaxtamil waxa kaloo suuragala majuu bacdin barhkood inay yimaadeen wa anaka adigu cabarta ad cabirtay bilkuli kuli ayaad ka wa anaka weliba adigu dee cabarta ad cabirtay bilkuli kuli aad ka cabirtay can ilbacdi bacdigii ila markaad bacdi baa imanaya aad leedahay ja alqowm sida fa idaa qulta markaad tirahdo kullu markaad tirahdo rafacta waxaad kor yeeshay hada kana alixtimaala ixtimaalka ke inuu baryimiday de inamaa yuakadu waa la adkaynaya biha kuli bishuruudi shuruud baa lagu adkaynaya axaduhaa shuruudda ka koobaad an yakuna waa inuu yahay almuakadu ka lagu adkaynaya biha kuliga hayra musana musana waa inaanu ahayn wa huwa hayru musanahaasi almufrad iyo jamc wey musana laguma adkeeye ama mufrad baa lagu adkeeya ama jamc baa lagu adkeeya waa shardiga koobaad athani ka labaad an yakuna waa inuu yahay ka lagu adkaynaya waa muakadke mutajazian mid qaybsamaya bidaati daat ahaanu qaybsamaya o bicaamilihi ku qaybsamaya falwal hore ka qawli tacaala wey fasajada malaaikatu malaaigtii way sujuudan kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood haye wthani ka labaadna ka qawlika wey ishtaraytu waxaan soo iibsaday alcabda adoonkii baan soo iibsaday kulahu dhamaanki baan soo iibsaday aye fain alcabda adoonku yatajaza waa qaybsamaya biictibaari shiraa inaad bar iibsataa suuragalabad qaybta kalena bar iibsaday nin kale iibsaday wain kaana haddii uu yahay laa yatajazau midaan qaybsamayn btibaari daatihi daatadiisa marka la eego btibaari in kaana dhe in kaana walow in kaana iska ilaali sheekhow wain kaana walow in kaana haba ahaado laa yatajazau midaanu qaybsamayn bictibaari daatihi daatadiisa fiiradeeda mid qaybsamayn de ma la googoyn laakiin shir ahaan caamil ahaan marka la eego dee wuu qaybsamaya bar baad iibsan kartaa sooma wa ka walaa yajuus ma banaano jaa zaydun zayd baa yimida kulluhu dhamaantii zayd baa yimida kulluhu maad oran kartaa oo haddama lug ba timid marka hore lanahu shaniya laa ytajzaw dee zayd mu qaybsama waa zayd mu qaybsama maya ma qaybsamo laa bidaatihi daataanu ma qaybsamo walaa bicaamili caamilkiisana kuma qaybsamayo marka kullu saaso kale kaas ku adkeyn mayse kullu isaga kaa laguma adkeeya marka athaalidu ka saddexaad mufradka halkaa lagu adkeynaya waxa shardi u ah inuu qaybsamayo ama btibaari daatiba ku qaybsamaya ama saa kalu noqonaya adalika saddexaad an yatasila waa inuu la xidhiirsado biha kulida damiru damir waa inu la xidhiirsado damiirkaasoo caa'idinu noqonaya cala lmuakadi kala adkaynayo falaysa kamid maaha min ataakiidi taakiidka kamid maaha qiraatu bacdin barhkood qiraadooda akriyeen inaa kulan fiiha bay akriyen inaa kulan fiiha taasi kamid maaha qulnaa saasaa nidhi bu yiri oo kulanta waxaan ku adkaynana bu leey maxay inaada ismigeeda de ila inaad ismigeed min halkaa ku jirin halkaasaan ku adkaynana bay le ma jirto marka kaasi kamid maaha bu yiri waayo damiirba dee lama somo damiirba la socda damiir lama socdo qulnaa saasaan nidhi bu shek khilaafana mukhaalifiina xaal aan ku khilaafano lizamakshari zamakshari iyo walfarai fara aan ku khilaafano wa minha alfadi waxaa kamid a kila kila waa kamid a wakilta kilta waa kamid a wahumaa labadoodan bimanzilati kullin kulli manziladooday ku sugan yihiin bimacnaa yufiidaani ashumuula shumuul bay faa'ideeyaan i macnaa agga macnaa taqul waxaad odhanaysaa jaa zaydani baa yimiday fayaxtamil waxa suuragala majiuhuma inay yimaadeen wahuwa daahir waana sida daahirka wayaxtamil waxa kaloo suuragala majiu axadima midkood inuu yimiday waana muraada ujeedadu ay tahay axadu zaydani labadii zayd midkood kama qaaluu siday u yihahdeen fi qawlihi tacaala lawlaa nuzila hallaa nuzila maxaa loogu soo dejin waayey haadakan alqur'aan ee qur'aanka calaa rajulin rajul maxaa loogu soo dejin waayey rajulkoo min alqaryatayni min ixda alqaryatayni labada qaryo ka mid a rajulkoo cadiimin weyn ya dee halkan kuma jira tawkiid mu ku jira yan indhow kugu dul cadaanin sheekhow wuxuu uga jeedaa min alqaryatayn ixdaa baa ka go-an soo ma oo min ixda alqaryatayn waana kule saasoo kale in loo jeedaa suuragal ah oo mid baa yimiday in loo jeedaa suuragaloo labadoodi baa ina wada iman ee aayadda qur-aanka tawkiid baa ku jira hadday tiri ayadda wada kafaari kaasoo ina macnaahu macniisu waxa weeye calaa rajulin rajul rajulkaoo min ixda alqaryatayni ka mid a fa idaa qiila marka la ydhahda haddaba kilaahumaa marka la ydhaha meesha in dafca alixtimaalu ixtimaalkuna mesha ka baxay uu ka baxay sheekhow wainama yuakad waa la adkaya bihimaa labadoodan bishuruuin shuruud baa lagu adkeeya axaduhumaa shuruuda midkood an yakuna waa inu almuakadu muakadka bihima iyaga lagu adkaynaya daalan cala inayn laba waa inuu tusinayo athani ka labaad an yasixa waa inuu asaxayo xuluulu waaxidi midi inuu dego maxalahumaa booskooga falaa yajuus ma banaano cala madhabi saii madhabka saxiixa an yuqaala in la idhahdo ikhtasama zaydani labadii zayd baa dooday kilaahumaa dhammaantood liannahu shaniya laa yaxtamilu suuragal ma aha an yakuna almuraadu ujeedadu inay tahay ikhtasama waxaa dooday axadu zaydayni baa dooday falaa xaajata litakiidi marka ya falaa xaajata litakiid suuragal may tahay ikhtazama zaydan inaan adkayna ya ila meesha ixtimaal in la saara la doonaya ee haddaan idhahdo ikhtazama zaydani kilaahuma ikhtasama azaydani kilaahuma waxba takiidkaasi faida ma limaada suuragal ma hadde ikhtasama ya ikhtazama axadu zaydayn ma suuragal ma labadii zayd mid kamidaa dooday horta ikhtisam yuu ka dhaha ma nin keliyaa dooda bal maanta o dhan isla muran adu waa ma jirto weyaan soo ma markaa faaiida ma keenayo faaiida ma keenayo athalitu ka saddexaad an yakuna waa inuu yahay ma asnadta waxaad u tirisay ilayhima ayaga hayra mukhtalifin fi lmacna macnaha midan isku khilaafsanayn falaa yajuus ma banaano maata zaydun zayd baa dhintay waxaasha camrun camarna waa nool yahay kilaabamaa dhammaantood adu isku keen wa kane midna wuu dhintaad leeda midna wuu nool yahay waad leed adana waad adkaynaysaa haye waa inuu macnuu isku mid yahay waa inaga kula itaxaad lmusnad halkii ujeeday weyaan oo caamilka araabicu afraad an yatasil waa inu la xidhiidho bihima labadooda damiru damir waa inuu la xidhiidho damirkaasoo caadid inuu noqonaya calalmuakadi ka lagu adkeynaya bihima labadooda waa kii afraad wa minhaa waxaa kamid a ajmacuba kamid a wa jamcauba kamid a wa jamcuhumaa kamid a wa huwa jamcoogu ajmacuuna weyi wainamaa yuakadu waa la adkeynaya biha alfaadan haaliban sida haalibka bacda kullin baa lagu adkeynaya falihada sidaa darteed istanaytu fanihaada saa darteed istanad waxay ka deeq doonaatay an an yatasila inuu la xidhiidsado biha iyada damiirun damiir inuu la xidhiidsado damiirkoo yacuudu u noqonaya cala lmuakadi kala adkaynayo taqul waxaad odhanaysaa ishtaraytu waxaan soo iibsaday alcabda addoonkii kulahu dhammaantii ajmaca dhammaantii walamata addoontii kulaha dhammaanteed jamcaha dhammaan walcabiidu addoommadii kulluhum dhammaantood ajmaciino dhammaantood walimaamu addoommadii dumarka ahaa kulluhunna dhammaantood jumaca dhammaan qaala allahu tacala allah sareeye wuxuu yidhi fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun marka ajmaciyay daba socotaa mar kasta kulli bay daba wain lam yataqadam kullun kullun yaanu ka hormarinbe qaala allahu tacala allah sareeye wuxuu yidhi lauqiyanahum wale baadiyeeyo baadiyeeye ajmaciina dhammaantood kamay hormarin kullide waina jahanama jahanami lamawcidhum yabahoogiyo ballantooda weey ajmaciina dhammaantood haye imikana kama horeyso kulli wa fi lxadiidi waxaa ku sugan idaa salla alimaamu imaamku marka uu tukado jaalisan fadhi marka uu ku tukado fasalluu idinkuna tukada juluusan xaalaatihin ajmacuuna dhammaanteed waa tawkiid yurwa waxaa la wariyey birafci baa lagu wariyey takiidan adkayn lidamiiri damiirka la adkaynayo fasaluu damiirkaa ku jira la adkaynaya wa binasbi baa lagu wariyey cala alxaali ajmaciina xaale atiin xaalay noqonaysa markaana wahuwa nasbuhu daciifun waa daciif listilzaamihi keensashada uu keensanayo tankiirahaa nakirinimadeeda ila xaaladu waa nakire wahiya alfaadana wahiya ajmacna macrifatu macrifo weeye biniyat idaafati idaafa la niyeysan yahy haddaad idaafa la niyeysan yahy u fahmi weydidna wa bikownihaa calama jinsi waaba calamu jinsi waaba calamu jinsi ila alfaad tawkiidku kuluha wa alfaad tawkiidi kulaha macaarifun maynahan oo wada macaarif wey nakira inaad ka dhigtid baa mesha ka soo bixi walaa takunu xaalo ilaa nakira soo ma intaasu ka cararaya waayahay whiy iy alfaad twkiidku bkhilaaf nucuuti nucuudka khilaafkeega kusugnaatay laa yjuusu ma banaano an tatacaaطafa muakadaatu muakadaatku in lasku cadfo isku cadfoontahay ma banaano walaa an yatbacna ina raacana ma banaano nakirata nakira ina raacana walaa an yatbacna alfaad twkiid ina raacdo kaase nakirata nakira ina raacdo wanadara waxaa naadiroobay yaa layta cidata xawlin kulihi rajabu beytkaas ayaa naadiroobay yaa layta yaa qawmi yaadu hadday gashabaa nigu yihi ficil ama hadday gasho xaraf laba qowlba banaan inaad tirahda munaadihii baa go-an iyo inaad tirahdo yaadani waa litanbiih yaa balaaruge layta ciddata xawlin kulihi rajaw ama yaa qawmi tolkayow layta allah ciddata xawlin sanadka tiridiisa kulihii dhammaantii rajaw ala rajab miyuu noqdo maxalujaadka maad garanaysaa xawlin oo nakira ayaa kulli lagu adkeeyey soo ma waayahay dakarta waxaan sheegay buu yihi sheekhu i hadi tan waaan ku sheegay hada mawdu mawducan waxaan ku sheegay bu i masalatayn laba masalo masalateynko min masaa'il baabi nacti ka mid a ixdaahuma labada masalo midkood ana nucuuta nucuudu idaa takararad markay soo noqnoqoto fa anta adigu fiiha nucuuda mukhayarun mid door qaadanaya ayaa tahay bayna almajii'i bilcadfi inaad cadaf kula timaadid iyo wa tarki cadafka inaad ka tegtid hadday nucuud fara badan meeshii timaado xarfu cadafad udhexaysiin kartaa ama waad ka tegi kartaa waad ku wada ikhtiyaar فالأول ka hore kqwlihi tacaalى wey صبح اسma رabika الأعlى اladي khلqa fasawى واladي qadara fahadى واladي أخرج المرcى de tafsir ma dhigan aayadaha qur'anka u fiirso rabika alأعlى waa صifo aladi waa صifo haye wladida dambe waa صifo wladida dambe waa صifo haddana maxaa lala xidhiidhiyey xarfu cadafna de man xarfu cadaf lala xidhiidhin xarfu cadaf ad la xidhiidhin karta iyo wa qawli shaacir weyi إlى اlmlk الqrm وbni اlhmam walayt lkatiibati fi lmusdaxam bu i ila lmeliki uhdii waxaan u hadiyeynaya bu yihi ila lmeliki boqorkii baan u hadiyeynaya alqarni sayidka ahaa boqorkii wabni lhumaami geesiga inankiisa boqorkii walaythi lkatiibati guutada libaaxooga ahaa fi lmusdaxami meelaha xidhiiriga u fiirsa maxamshaahidka almaliki baa laga sifeeyey alqarni wabnilhamaami iyadoo cadaf wadata laga sifeeyey walaythi lkatiibati iyadoo xarf cadaf wadata laga sifeeyey sax maynahayn anika labadna ka qowlihi tacaala wey walaa tuic kula xallaafin mahiinin hamaazin mashaain binamiimin manaacin lilkhayri muctadin ilaa sideed sifo ayaa la daba dhigay lakin caadif mala sod caadif lama sod labada qoolba way banaayihin marka athaniyatu xaalada labaad ana nacta nactigu kamaa yatbacu siduu u raaco almacrifata macrifada siduu u raaco kadalika sidaasi oo kale yatbacu waa raaca nakirata nakiradana wuu raaca nakiradana wuu raacaya isagu de nakiranimku raacaya wdakartu waxaan sheegay bu i sheekhu ana alfaad twkiid alfaad tawkiid mukhaalifatu mid khilaafsan inay tahay linucuuti nucuuda fi amrayni laba amar bay ku khilaafsan tahay jamiican xaala yihiin wadalika khilaafkaasi taabitu waa mid sugan anaha lanaha iyada laa tatacaatafu iskuma cadfoonto ida ijtamacad markay kulanto hadday alfaad tawkiid meesha ku kulanto iskuma cadfi kartid sida kuwa kale iskugu cadfaysid laa yuqaalu loodhan maayo jaa zaydun zayd baa yimiday nafsuhu baa yimiday wa caynuhu baa yimid iska ilaali ya meelaan ka dhicin baa lagu odhan walaa jaal qowmu qoomkii baa yimiday kulluhum dhammaantood waa ajmacuuna ma odhan kartid lima wacilatu dalika mancigaa ciladiisu anaha iyado bimacna waaxidin macno keliyaba weeyaan made nafsi iyo caynu mayna isku macno lahayn shay keliya wada tilmaamayaan wa shayu shaygana laa yucdaf calaa nafsi agad masaga isku cadfi shaygana naftiisa laguma cadfo bikhilaafi nucuudti baa khilaafsanoo fa ina macaanihaa nucuudda macaanideedu mutakhaalifata wa iskhilaafsan tahay mid kasta macno gaar u ahaatee mid kasta he macno gaar saa darteed iyadoo iskhilaafsan tahay wakadalika saasoo kale laa yajuus ma banaano fi alfaadi tawkiidi tawkiidka alfaadiisa kuma banaano an tatbacna kiratana kira ina raado ma banaano laa yuqaalu loodhan maayo jaaa rajulun baa yimid nafsuhu baa yimid limaada maadaama alfaadani macaarifta de ka hore matbuucina waynu macrifo yahay de saxiix walala lianna alfaad tawkiid alfaad tawkiid macaarifu weyde macaarifu wey kadaayo waa maalaynsarife falaa tujraa cala nakiraati nakira dusheed lagu socodsiin maayo washada haddaba waxa shaadooba qowli shaacir baa shaadooba laakinahu shaaqahu an qiila da rajabun ya layta ciidata xawlin kuli rajabu laakinahu ha yeeshe shaaqahu waxa cishqigeliye buu yidhi an qiila in la yidhi dakani rajab waa rajab alla tani waa bishii rajab yaa qawmi bu yidhi tolkayow layta allah cidda taxawulin sanadka tiradiisa kulihii dhammaantii rajaw alla miyuu rajab ahaado sanadka o dhama miyuu rajabun iska ahaado saas fiicana buu leeyay maxalushaadkeenu markaa waa maxay xawli ayaa lagu adkeeyey eh, kulli baa lagu adkeeyey xawl oo nakira baab lcadfi indhaha taagteen bay la tahay intaa mugudaya wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuub ilayk